alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira faslun qaala alimaamu alnawowiyu raximana allahu wa iyaahu wa yustaxabu an yaqra'a suurata alkahfi yowma aljumuca waxaa la jeclaysanayaa buu yidhi oo la sunnaynayaa inuu ruuxu akhriyo suuradda suuratulkahfi maalinta jumcahda inuu akhriyo lixadiisi abi saciidin alkhudriyi wa gayrihi fiih waxaa sidaa loo jeclaysanayaa in la akhriyo suurata alkaafi yowma aljumuca xadiiskii abi saciidin alkhudri aawadi iyo wagayrihi axaadiis kaleo fiihi mawduuca ku saabsan qaala ashaaficiyu raximahu allahu tacaala fi lummi imaamu shaafici wuxuu ku yidhi kitaabkiisa umka la yidhaahdo umku waa kitaab weyn oo asalkii madhabtiisuba waa umka bacdibaa ishkaal geliyoo yidhi lama kala garanayo ma qadiimkiiba mise waa jadiidkii laakiin warka noocaasi sax ma ahee culammadii shaaficiyo ee lagu kalsoonaaba waxay sheegeen inuu jadiidkii shaafici yahay shaafici jadiidkiisii qowlkiisii jadiidkaa ah inuu matelayo aanu qadiimkii ahayn qadiimku kitaab la yidhahaa kitaabuulxujja ayuu ku sugnaan jiray yidhaahdeen kitaabkaasina hadda kitaab mawjuuda ma aha kitaabka umkuna waa daabacan yahay dabcad horeoo qadiima waa taabacnaa dabcad muxaqaq ah oo rifcatin in la yidhaahdaa u taxqiijiyo aad ugu khidmeeyeyna oo ugu dadaalay naskana waa la taxqiijiyo waa la soo saaray magac kale culammadii hore waa u isticmaali jireenoo shaafici baa mabsuudka ku sheegay haddaad aragto almabsuud kutubaha qaar hadday kaaga soo baxdo waxaa looga jeedaa umka umkaa looga jeeda wa yustaxabbu an yaqra'ahaa aydan leylata aljumuca waxaa kaloo la jeclaysanayaa buu yidhi habeenka jumcadana inuu akhriyo ayaa la jeclaysanaya la sunnaynayaa wa daliilu hada maa rawaahu abu muxamedin addaarimiyu biisnaadihi can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal wuxuu yidhi kaa deliilkiisu waa kuu soo wariyey abu muxamed addaarimi laba daarimi baa jira midna waa abu muxamed cabdullaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi yacni saaxibu lmusnad ka labaadna waxa weeye waa cusmaan ibnu saciid addaarimi weeye marka labada waxaa sii horreeyey abuu muxamed addaarimi baa sii horreeyey waxaanu aqraan la ahaa imaamu albukhaari iyo a'immada la midkaa buu la aqraan ahaa maalintii imaamulbukhaari loo sheegay oo lagu yidhi abuu muxamed addaarimi waa dhintay aad buu u murugooday bukhaari baa aad u murugoonaya dabeedna beyd gabayu cabbiraa in tabqa tufjac binnaasi kullihim wa fanaa'u nafsika laa abaa laka afjacu beydkaasuu bukhaari yidhi haddaadu dhiman weydo joogto yacnii dadkoo dhan baa lagugu murugo gelinayaa maalinba nimaad seclayd sida lagu odhanayo hebel baa dhintay naxdintiisa iyo argagixiisaa markaa ku qabsanaysa buuri wa fanaa'u nafsika laa abaa laka afjacu geerida laakiin naftaadu dhimanayso baaba ka sii naxdin badan buuri waa beyt cajiiba daarimiga kale waa cusmaan ibnu saciid addaarimi oo saaxibu raddi cala aljahmiya wuxuu dhintay laba boqol iyo siddeetan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay cusmaan ibnu saciid addaarimi kani waa abu muxamed addaarimi cabdullahi bni cabdiraxmaan isnaadkiisii wuxuu ku soo wariyey can abi saciidin alkhudriyi isagoo ka warinaya radia allaahu canh qaala wuxuu idhi man qara'a suurata alkahfi kii akhriye suuradda suuratulkahfi la yidhaahdo leylata aljumuca adaa'a lahu min annuuri fimaa baynahu wa bayna albeyti alcatiiq waxa u iftiima isaga min annuuri xagga nuurka fii maa baynahu wa bayna albeyti alcatiiq isagiiyo kacbada inta u dhaxaysa gurigii horreeye qadiimka ahaa kacbadaa loo jeedaa ilaa inta u dhaxaysa nuur bay u noqotaa oo waa u iftiintaha adaa'a waxay leedahay laazim iyo mutacadday labada mid walba leedaho waxaa la yidhaahdaa adaa'a waa iftiimay waa laazimoo uma baahna mafcuul waxaa kaloo ay leedahay mutacaddiyo adaa'a waa ifiyey labada mid walba waa leedahay labada mawdicee suuradda suuratulbaqara awalkeeda ay ku soo kala aroortay isku safxad bay malaa ku taallaaye baa midna laasimkii yahay adaa'a midna mutacaddigeed yahay asarkani waxa uu sheegayaa saxiix buu ka yahay abi saciid alkhudri oo waa ka sugan yahay yani waa haabitun canhu maalinta jumcada in la akhriyo riwaayaadka qaarkoodna abi saciid waxaa lagaga soo wariyey habeenka jumcada in la akhriyo markaa sanica shaafici waxaa ka muuqataa labada mid walba inuu sunnaynaayo kaannahu in laba goor la akhrinayo marna habeenka jumcada la akhrinayaa marna maalinta jumcaa la akhrinayaa sida hadda shaafici u wadaa waa saas nawwina hadda ku raacay laakiin labada lafdi waxaa ruwaaddu u badan yihiin yowma aljumuca ama leylat aljumuca culamada qaarkood waxay leeyihiin waxay ka mid tahay awhaamta maxamed ibnu fadli saduusi waayo tagayur baa ku dhacay fii awaakhiri xayaatih jamac ka fara badan oo ka xifdi badan baana khilaafay markaa sawaabku waxa weeyaan yowma aljumuca culamada qaarkood labada lafdi waa qaateen laakiin way jamciyeen oo waxay dhahaan yowma aljumuca marka la leeyahay waxaa laga tilmaamayaa maalinta jumcada haddii la yidhaahdo habeenkiina waa iskaga jiraa bay yidhaahdeen oo waxaa laga tilmaamayaa yowmaha wa laylataha haddii leylat aljumuca la yidhaahdana habeenkiiyo maalintiiba waa maqsuud oo waa loo jeedaa saas xaafid ibnu xajar ayaa laga sheegay laakiin ruwaadda badankoodu waxay u soo wariyeen yowma aljumuca ay u soo wariyeen sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa sawaabku inay sunno tahay in maalinta jumcada la akhriyo suurat alkahfi waxaa kaloo loo soo naqliyey ada'a lahu maa bayna aljumucatayn laakiin lafdigaas ruwaadda badankoodu uma soo warin nucaym ibnu xammaad oo awhaam badan ayaa sidaa u soo wariyey laakiin ruwaadda badankoodu waxay u soo wariyeen ada'a lahu min annuuri fima baynahu wa bayna albayt alcatiiq saas aawadee xadiisku wuxuu sawaab ku yahay fadiile inuu u sheegaayo yowmualjumuca in la akhriyo suurata alkahfi in la akhriyo marka waxaa laga qaadanayaa maalinta jumcada in suuratulkahfi in la akhriyaa inay sunno tahay xadiiskan waxaa loo soo wariyey isagoo marfuuca oo abi saciidin khudri nebiga u rafcinaayo oo odhanaayo nebigaa yidhi waxaa kale loo soo wariyey isagoo mawquuf ku ah abi saciidin alkhudri sida hadda inoo qoranna waa inuu mawquuf ku yahay abi saciidin alkhudri oo hadalkii abi saciid uu yahay hadduu mawquuf yahay see sunnanimada looga qaadanayaa haddii la yidhaha riwaayaadka marfuuca ahi abi saciidin alkhudri marfuucnimada laga soo warinayo nin xoogaa dacfi ku jiro ayaa rafciyey marka waxay u badan tahay abi saciid rafciga uu rafciyey xadiiska laga rafciyey oo nebiga loo rafciyey inuu noqonayo noocii munkarka uu noqonayo oo nakaara ku sugantay ee sida macruufkii uu noqonayo inuu mawquuf yahay saabit ka ahoo ka sugan abi saciidin alkhudri saxaabo kalena waxaa laga sheegay oo laga soo wariyey yacni marfuucnimo duruqdaa marka laysu geeyo hadday ka soo ururayso inay isquweyso fa bihaa wa nicmat waa fiican tahay haddii la yidhaha dariiqyadaasi isma quwayn karaan oo dariiqyo saalix u ah inay quweeyaan in la rafciyaa maba jiraan haddii laga soo qaado culamada qaar waa isku quweeyeene oo xadiidku isagoo marfuucoo nebiga loo rafcinayay yacni saxiixiyeene iyagoo dariiqyadaa kale u eegaya haddii xataa sidaa la yidhaahdo mawquuf bay saxaabiga ku tahay marba hadday saxaabiga ka sugnaatay wuxuu noqonayaa xukmu rafci buu yeelanayaa oo wuxuu noqonayaa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdigii odhaahda waa ka mawquuf oo saxaabigay ku joogaa oo hadalkiisi inuu yahay loo tiri waa marfuucun xukman oo xukum ahaan buu markaa marfuuc yahay shardiyadii loo dhigi jirayna xaasil weeyaanoo laba shartaa loo dhigaa marka la odhanayo saxaabigu warkuu yidhaahdo xukmu rafcaa la siinayaa labada sharti maxay ahayd haye ha inaan ahlu kitaab waxba ka qaadan kow sug hadda cid kale ii sug adigu aad sug cid kale ha an yakuuna mima laa majaala lilra'yi fiihi waa sidaas baaraka allah fiikum labadaa shartaa loo dhigaa shayga saxaabigu sheegay waa inay tahay wax aan boos ra'yi ku lahayn oo saxaabigu ra'yigiisiiyo ijtihaadkiisa waxba kaga odhan karin arrin haybi oo kale waa inuu ku saabsan yahay hadda xaasil weeye taniyo ada'a lahu min annuuri fii maa baynahu wa bayna albeyti alcatiiq ijtihaad miyaa lagu ogaan karaa maya yacni ijtihaad laguma ogaan karo ilaaba ilaa waa inuu nebiga kala kulmay sala allahu alayh wasalam ee wuxuu isagu ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa iskaga ogaan karo saxaabigu ma aha marka shardigaasi waa xaasil shardiga labaadna waa in aanu macruuf ku ahayn ahlu kitaab inuu wax ka warin jiro wax ka qaatay abi saciid alkhudrina arrinkaa laguma sheegin saas aawadeed wuxuu noqonayaa xukmu rafci buu leeyaho yacni marfuucun xukman buu noqonayaa ahlucilmiga qaarkoodna sidaas waa yidhaahdeen xukmu rafci buu leeyahay waxaana ka mid ah shaykhulalbani kitaabkiisa irwaa'u lkhaliilka sidaas ayuu marayaa bacdi baa doonay riwaayaadkan axaadiista sidan ku soo aroortay marfuuca ah inay daciifiyaan oo yidhahdaan isma quweynayso baaxisiinta ka mida markaasay kanna waxay yidhaahdeen waa qowl saxaabiya xuja maaha laakiin taasi waa kafla haddiiba laga soo qaado xadiiska marfuuca ahi marfuucnimo inaan u asixin haddii laga soo qaado sugnaanshaha uu saxaabiga ka sugnaadaa xujanimo ugu filan waayo dee ra'yi boos kuma leh oo lama odhan karo ijtihaadkiisuu saciid sidaa ku yidhi waxay noqonaysaa lazman inay nebiga sal allahu calayhi wasalam uu kala kulmay saasay markaa noqonaysa marfuuci sariixuunba inay ahayne xukum rafcay leedahay marfuuca sariixana culamada qaarkood waaba sugeenbo duruqdaa iyagoo isku quweynaayay sugeen wadakara daarimiyu xadiisan fi istixbaabi qiraa'ati suurati huudin yowma aljumuca daarimi wuxuu sheegay xadiis ku saabsan akhrinta suuratu huud la akhrinayo in la jeclaysanayo maalinta jumcadoo la sunnaynayo oo waxaabuu sheegayaa amaroo iqra'uu suurata huud yowma aljumuca akhriya suuradda suuratu huud akhriya maalinta jimcaha ha yeeshee xadiiska sidaa ku soo arooray dacfaa ku jiro yacni ma asixin culammada qaarkood waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa daciif mar hadduu daciif yahayna daciif laguma camal falo axaadiista qaarkood oo daciifa sheekhu waa soo arooriyaa waayo qaacida ahaan wuxuu qabaa dacfigu haddaanu darnayn axaadiista daciifka ah fadaa'ilu acmaalka waa loo weheshan karaa yacni saas ayuu qabaa laakiin waa mas'alo nawcan maa culammadu ayna isla oggolayn isagu laakiin waxaabuu ku soo naqliyey ittifaaq oo khilaafka masalada ku saabsani uu ka qarsoomay waxaanay culammada qaarkood yidhaahdeen masaa'isha jamaahiirtu ay odhanayaan fii fadaa'il acmaal axaadiista daciifka waa lagu camal fali karaa marka aanu dacfigu darnayn waxay ku saabsan tahay mas'alo daliil kale leh laakiin xadiiska daciifkii fadiilada uu sheegay xoogaa la weheshanayo la isti'naasayo oo shaygii baa wuxuu leeyahay deliil kale oo isagoo sunno nebiyu sugan yahay dabeedna fadiilo makhsuusa xadiis u sheegay ajarka noocayo noocaasaa lagu helayaa xadiiskiina waa daciif iyadoo ti la weheshanayo ayaa lagu camalfali karaa laakiin xaqiiqatan camalfalku wuxuu u dhacayaa daliilka kale ee sugan ayuu u dhacayaa camalfalkuye waxay noqonaysaa isagu istiinaas buu noqonaya la weheshanayo calaa kulli xaal mar haddii qiraa'atu suurati huud xadiiskeedu aanu asixinoo daciif yahay cala sabiili itifaaq inuu ruux u akhriyo ugu beeganto mooyaane si gaaroo sunnanimo uugu dadaalayo suuratu huud maalintaa jumcada uma akhrinayo waa jimce maanta suuratu huud akhri la odhan maayo wa can makxuulin altaabiciyi aljaliili istixbaabu qiraa'ati aali cimraana yowma aljumuca waxaa kaloo imaamu daarimi uu ka soo wariyey makxuul oo taabicigii weynaa ahaaday suuratu aali cimraan akhrinta la akhrinayo in la jeclaystay maalinta jumcada in la akhriyo suuradda aali cimraan in maalinta jimco la akhriyo istixbaabkeeda sidaa la sunnaynayo ama la jeclaysanayo ayuu ka soo wariyey oo wuxuu makxuul yidhi man qara'a suurata aali cimraana fii yowmi aljumucati sallat calayhi almalaa'ikatu ila alleyl ruuxa akhriya suuradda aali cimraan maalinta jumcada akhriya sallat calayhi almalaa'ikatu malaa'igtaa u ducaysa ila alleyl ilaa habeenkii laga gaadhaayay u ducaysaa laakiin warka taabicigu uu yidhaahdo xukmu rafci ma la siinayaa mise lama siinaayo jumhuurka ahlucilmigu waxay leeyihiin taabicigu hadduu sheego waxaan majaalla ra'yi ku lahayn xukmu rafci lama siinaaye saxaabiguunbaa la siinayaa warkiisa xukmu rafciga markay shuruudu dhammaystiranto marka sidaa jumhuurku ku tageen marka lagu socdo de waxay noqonaysaa xukmu rafci ma leh hadalkiisuna xujo ma aha haddiiba lagu socdo sida kale oo qaadi abubakar ibnuulcarabiyo ay mareen in taabicigu shay aan majaal ra'yi ku lahayn hadduu sheego in xukmu rafci la siinaayo warkiisa ahlu kitaab inuu wax ka qaatayna aynay macruuf ahayn markaa lafteedana waxay noqonaysaa haddii xukmu rafci la siiyo sidaa lagu socdo inuu mursal noqdo mursalkiina sida saxiixa ah dee waa daciifo xujo ma aha taabiciga mursalkiisu cala alqowli asaxiix laysa bixujja suuradda kaafi fadaaisha gaarkae ku soo arooray dee waxaa ka mid a tobanka aayadooda ugu horeeya ruuxa xafida ama ruuxa akhriya waxaa laga ilaaliyaa fitnadii dajaal baa laga ilaaliyaa marka maadaama qiraa'ada tobanka ugu horeeya suuratulkahfi fitnata dajaal ruuxa lagaga ilaalinayo dee akhrinta la akhrinayo suuraddoo dhanna in fitan badan lagaga ilaaliyo waa ka iman kartaa markaa saas aawadeed fadiilo khaasa saas ugu sugan faslun wayustaxabu aliksaaru min tilaawati aayati alkursiyi fii jamiici almawaatin waxaa la jeclaysanayaa oo la sunneeyaa farabadsiga uu ruuxu farabadsado aayatu kursiga akhrintuu akhrinayo fii jamiici almawaatin meelahoo dhan uu akhrinayo meel kastaba wa an yaqra'aha kulla leylatin idaa awaa ilaa firaashi iyo inuu habeen kastaba akhriyo aayatulkursiga markuu furaashkiisa tago oo u iisho gogashiisa markuu tago uu akhriyo aayatu kursiga wa an yaqra'a almucawidatayni iyo inuu akhriyo labada qul acuudu inuu akhriyo caqiba kulli salaatin salaad kasta dabadeeda uu akhriyo faqad saxa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaal amaranii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an aqra'a almucawidatayni dubura kulli salaa waxaa ka sugnaadoo ka asaxay saxaabiga cuqbat bnu caamir inuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu i amray inaan akhriyo labada qul acuudu almucawidatayn dubura kulli salaah salaad kasta dabadeeda inaan akhriyo ayuu i amray rawaahu abu daawuuda waatirmidiyu waannasaa'iyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i wa qaala tirmidiyu xadiisun xasanun saxiix tirmidina wuxuu hi waa xadiis xasana oo saxiixa weeye aayadda aayatulkursiy la yidhaahdaa wa acdamu aayatin fii kitaab illaah aayadda qur'aanka ugu weyn weeye sida axaadiista nebiga sala allahu alayh wasallam saxiixa ku soo aroortay waa aayadda qur'aanka ugu weyn sababta keensatay in aayadda qur'aanka ugu weyn ay tahayna waxay weeye waxay ku saabsantay tawxiidka oo waxay ka koobantahay toban jumlo oo mid waliba gaarkeeda mufiid u tahay oo mid waliba mustaqil tahay bay ka kooban tahay tawxiidkeenay ku saabsan tahay qur'aankana aayad kaloo saasoo kale ah waxaa shabah ku leh aayad ku jirta xawaamiimka ku jirta falidaalika fadcu wastaqim aayaddaas iyadu lafteedu waxay ka kooban tahay cashra jumal laakiin tanaa sii weyn waayo sida tawxiidka tani ugu sii caddahay oo u sii caddaynayso yacni taasi sidanoo kale uguma sariix aha oo anwaacdii tawxiidka siday uga warramayso iyo siday u tafsiilinayso tanaa ku sii bayaan badan oo ku sii caddayn badan labada aayadood laba aayadood oo kale u dhigmaa qur'aanka kuma sugna oo saas oo kale ah min tobankaa jumlo ka kooban tawxiidna ku wada saabsan tanba bayaanka tawxiidkana ku sii badan aayatulkursiy marka mar walba akhrinta la akhrinayo in la farabadiyo weeye xadiiskii abi hurayra waa kii sheegaayey sadaqaddii looga mas-uul yeelay ururinteeda ee u hayey inuu shaydaan u yimi si uu wax uga qaato dabeedna uu qabtay dabeedna baahi buu sheegtay waa sii daayey abu hurayra waa raxmad badnaa dib kuugu soo noqon maayo iddaa buu yidhi waa baahanahay dhib jirtaa iddaa waa sii daayey nebigaa subxii weydiiyey ninkii muxuu falay dabeedna wuu u sheegay yaa rasuulallah baahi buu sheegtay yeenan soo noqonayn dabeedna waan sii daayey uma sheegin nebigu sala allahu alayh wasalam habeenkii labaad buu soo noqday sidiisi la-eg sidii buu u qabtay baahidii buu sheegtay abu hurayra waa sii daayey subaxaasna nebigu waa weydiiyey muxuu ninkii falay yaa rasuulallah baahi buu sheegtay waan sii daayey waa ka aamusay nebigu sala allahu alay wasalam habeenkii saddexaadbu haddana soo noqday waa qabtay abu hurayra sidii si laeg buu halkiisii maray markaasuu mar walba waxaad sheeganaysaa inaanad soo noqonaynin haddana waad soo noqonaysa markaasuu yidhi waxbaan ku barayaa isii dah habeenkii aayatu kursiga akhri haddaad aayatu kursiga akhrido shaytaan kuu soo dhowaan maayo xagga ilaahayna waa laga ilaalinayaa dad waa sii daaya abu hurayra subaxaana nebigu waa weydiiyey sala allahu alayh wasalam markaasuu yihi yaa rasuulallah wuxuu sheegtay inuu ibaraayo waxay anfacaya sidaasaanu markaa igu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam qad sadaqaka wa huwa kaduub markannu rug buu kuu sheegay isagoo beenbadane ah asal ahaantiisu waa beenbadane laakiin markan run buu sheegay waxay ku tusinaysaa ruux been badan inay dhici karto marmar inuu run sheego inay suuragal tahay marka maadaama nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inuu warkaasi run yahay dee rumaynta nebigu rumeeye oo saxgareeyey ayaa loo qaadanaya loogu camalfalaya dadka qaar baa xadiiskaasoo kale doonay inay cuskadaan oo yidhi waxaa laga qaadanayaa cid walba in cilmiga laga qaadan karo oo shaydaankiibuu wax ka faa'iidaystay abuu hurayra cid kalena maxaad moodeen laakiin warkaasi waa war jaban abuu hurayra warkaa ma qaadanin ilaa nebigu sax gareeyey nebigu markuu saxay oo saxgareeyey saasuu u qaataye haddii kale miduu markaa qaatay ma aha miduu qaatay ma aha adiladana waxaa laga qaadanayaa cidda cilmiga laga qaadanaya inay tahay cid aqoonna u leh mar labaadkana lagu kalsoon yahay laakiin in la yidhaahdo gaal iyo faasiq iyo mubtadic iyo jaahil iyo mid walba waa laga qaadan karaa dee fasaad iyo dalaal baa ka dhalanaya warka faasiq faasiqah layska hubsadaa baa la yidhi allah muxuu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu waabuu ka digay dadka markaa dalaalka iyo baadida u saaxiibka ah idaa ra'aytum aladiina yattabicuuna maa tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allaahu faxdaruuhum baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam xadiiska saxiixaynka bukhaariiyo muslim haddaa aragtaan kuwa raacaya mutashaabihaadka raacaya fa ulaa'ika aladiina sama allaahu faxdaruuhum kuwaasi waa kuwa ilaahay sheegay ee ka digtoonaada aayatu kursiga qiraa'adeeda waa in la badiyaa salaad kasta dabadeedana waa in la akhriyaa shanta salaadood salaad walba dabadeeda waa in la akhriya xadiis gaara ah ku soo arooray culammada qaarkoodna ay quweeyeen culammada quwaysayna waxaa ka mid a ah xadiiskaa sheegaya salaad kasta dabadeeda in la akhriyo aayatulkursiy shaykhulalbaani baa ka mida ah silsilatu axaadiis saxiixa mucaawidataynka oo qul acuudu birabbi innaas iyo qul acuudu birabbi alfalaq yagana waa in la akhriyaa salaad kasta dabadooda xadiiskan cuqbatu bnu caamir baana sheegaya in nabigu sala allahu alayh wasalam cuqbatu bnu caamir uu amray inuu akhriyo salaad kasta dabadeeda mucawidataynka qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas amrista uu nabigu sala allahu alayh wasalam amray waxaa laga qaadanayaa xukunka dadka kalena inay kala mid yihiin oo dee macno isaga lagu gaar yeelaya ma ahee marba hadduu markaa saxaabigaa nebigu amray ummadda kalena in la amraayay ka dhigan tahayoo waxay noqonaysaa caamun min xaysu almacnaa sida madaahibta qaarkoodba ay qabaan oo waxay leeyihiin shaksi keliya wuxuu nebigu kula khitaabaa caam bay noqonaysaa xagga macnaha bay caam ka tahay lafdiga ha ahaato khaas waayo cilladu dee wax isaga ku kooban ma aha waxay noqonaysaa dadka kalena inay u tallawdo oo gaadhay markaa noqonaysa nebiguna wuxuu idhi sala allahu alay wasalam inamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a waxay ka dhigan tahay hadalkaygaan gabadh keliya ku idhaahdaa boqol dumara waxaan ku idhi oo kaley la mid tahay marka dee gabadh keliya wuxuu ku yidhahdaa inay gabadhii ku gaar ahayn baa xadiisku daahir ku yahay waxaa kaloo ku tusinaya neef yar oo aan sannadka dhammaystiran ayaa nin saxaabii wuxuu waayey wax kale uu ku udxaysto markaasaa wuxuu idhi ma ku udxaystaa wax kale ma hayee markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam udaxi bihi walan tujzi'a can axadin hayrik ama hayrak oo istisna laga dhigo wuxuu yidhi ku udxayso laakiin ka gudi mayso cid kale ka gudi mayso oo aan adiga ahayn mawdicu shaahidku wuxuu yahay haddii daxi bihi ay keensan lahayd in ay ku khaas tahay saxaabiga looma baahdeen in la raaciyo walan tujzi can axadin hayrak raacinta la raaciyo waxay tilmaamaysaa cibaarada hore inaan takhsiis laga qaadanayn xadiiska waxaa kaloo ku sugan dubura kulli salaa lafdiga ah waxaana loo jeedaa marka salaadda laga baxa dabadeed ayaa la akhrinayaa mucawidateynka la akhrinaya looma jeedo salaadda aakhirkeeda inta ugu dambayso salaamo naqsiga ka horraysa ma aha ee waa bacda asalaam baa loo jeedaa yacni dubur macnaha laga tilmaamaya waa saas faslun yustaxabu an yaqra'a cinda annawmi aayata alkursiyi wa qul huwa allaahu axad walmucawidatayni wa aakhira suurati albaqara waxaa la jeclaysanayaa oo la sunnaynaya inuu ruuxu akhriyo hurdada agteeda markuu seexanayo aayatalkursiyi aayatulkursiga inuu akhriyo ayaa la sunnaya wa qul huwa allaahu axad iyo suuratu likhlaas inuu akhriyo waalmucawidatayn iyo labada qul acuudu inuu akhriyo wa aakhira suurati albaqara iyo suuratulbaqara inta ugu dambaysa inuu akhriyo yani labada aayadood ee suuratulbaqara ugu dambeeya fa hada mima yuhtamu lahu kaa la soo sheegay ashyaadaasi yani madkuurkaa la soo sheegay wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lagu dadaalayo wayata'akkadu lictinaa'u bihi aynay adkaanayso in la ilaaliyo sunno adagoo kale ay noqonayso ilaalinta la ilaalinayo faqad sabatat fiihi axaadiisu saxiixa waxaa ku sugnaatay axaadiis saxiixa baa ku sugnaatay fa fi saxiixayni can abi mascuudin albadriyi saxiixaynka waxaa ku sugan yagay ka warinayaan abi mascuud albadri abi mascuud albadri magaciisa maxaa la odhan jiray a haye cuqbatu bnu camrin baa la odhan jiray albadri baa la yidhi haye beder ma ka qayb gala mise kama qayb gelin ceelka badar buu deganaan jiray waa qowl haye haye waa garta waa garta calaa kulli xaal magaca sida lagu sheegay waxa weeye waa sidaas waa cuqbatu bnu camrin albedrina waa la yidhi jumhuuru ahlicilmi waxay leeyihiin beder kama qayb geline beder waxaa loogu nisbeeyey degitaanka uu ceelka bedar degay ee beder ma xaadirinoo kama qayb gelin sidaa culammada badankoodaa ku tegey ha yeeshee daa'ifa culammada ka midii waxay qabaan inuu beder ka qayb galay saasay qabaan sidaa jumhuurku ay ku tageen baa kutub badanoo mustalaxa ay u tusaaleeyeen oo nisbo daahirkii aan waafaqsanayn oo khilaafsan markay sheegayaan ay u tusaaleeyaan laakiin sida saxan waa inuu beder ka qayb galay walow jumhuurku haba khilaafaanbe waxaana caddaynayaa xadiiska bukhaariga ku sugan fii kitaabi almakhaazi oo taabicigii wax ka warinaayey ila isagaa dadka ugu dhowey wuxuu yidhi wa kaana miman shahida badaraa bukhaarayna ku sugan tahay taabicigii cilmiga ka qaatay baana hadal kale cidda odhanaysa beder kama qayb gelinna waa cid ka dambaysay marka warka aqcadkee labada horreeyey ee muctamadkii wuxuu noqonayaa inuu beder ka qayb galay saas aawadeed baa imaamu bukhaari iyo a'immo kaleba ay sidaa doorteena ku tageen xataa xaafid ibnu xajar tarjiixahaan saas yadaa buu doortay mas'aladu in xadiiskaasi ku tusinayo bimacnaa asarka taabicigu wax ka warinayaa markuu xadiiskii ka soo warinaayo ay mascuud albadri yacni waxa weeye taabicigii ka warinaya odhanaya wa kaana miman shahida badra fa fi saxiixayni can abi mascuudin albadriyi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal alaayataani min aakhiri suurati albaqarati man qara'ahuma fii leylatin ka fataah labada aayadood ee aakhirka suuratulbaqara ku sugan bimacnaa suuratulbaqara ay ku dhammaato man qara'ahumaa fii leylatin ruuxa akhriya habeen gudihiis ku akhriya manta mawsuul inaad u laqbayso iyo inaad shartiya u laqbayso labadoo ku bannaan ka fataahu way ku fillaadaan qaala jamaacatu min alculamaa waxay yidhaahdeen koox culammada ka midii kafataahu min qiyaami alleyl waxay ka kaafinayaan kicitaankii habeenkii u kacayey bimacnaa salaaddii sunnaha ahayd ee qiyaamuleylka bay kaga fillaanayaan oo ka kaafinayaan wa qaala aakharuuna qaar kale culammada ka midii waxay yidhahdeen kafataahu almakruuha fii leylati waxay ka kaafiyaan oo ka ilaaliyaan wuxuu nacaayo habeenkiisa gudihiisa inay haleelaan bay kaga fillaadaan oo ka kaafiyaan culammada qaarkood waxay yidhahdeen kafataahu waxaa loo jeedaa shara shaytaan shaytaanka sharkiisay ka kaafiyaan culamada qaar waxay dhahaan shara alinsi waaljin insi iyo jinba sharkooday ka kaafiyaan qur'aan kale inuu akhriyay ka kaafiyaan aqwaal badan bay culammadu ay u fasireen oo ay ku tilmaameen lafdiguna waa muxtamilo waa aqbali karaa marka mawsuul haddaad u laqbayso waxay noonaysa man qara'ahumaa ay alladii qara'ahumaa kii labada akhriya fii laylatin habeen gudihii ku akhriya kafataahu saasaa marka macnu noqonay labadaasaa kaafinayo ku fillaanaya haddii kalena man qara'ahumaa ku kastoo akhriya wa can caa'ishata radia allaahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana kula leylatin yaqra'u qul huwa allahu axad waalmucawidatayn caaisha waxaa ka sugnaaday inay tidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray habeen kasta mid akhriya qul huwa allaahu axad oo suuratu likhlaas ah qul huwa allaha habeen kasta waa akhrin jiray habeenna kama tegi jirin waqad qaddamnaahu fii fasli nafsi bilqur'aan waxaynu ku soo hormarinnay oo ku sheegnay xadiiskaas fasalkii ku saabsanaa tufitaanka qur'aanka laysku tufayo halkaasaynu ku soo sheegnay oo ku soo hormarinay aynu soo marray markaa wa rawaa ibnu abi daawuuda biisnaadihi can caliyin radia allaahu canhu qaal ibnu abi daawuud wuxuu soo wariyey oo sanadkiisa ku soo wariyey isagoo cali ka warinaaya inuu caliy bnu abi aalib uu yihi radia allaahu canh qaal maa uraa u malayn maayo ara iyo uraa waa kala duwan yihiin uraa marka hamsada la godo adunnu bay la macno tahay waa malaha laakiin araa marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa yacni maa aclamu yacni uma arko bimacnaa uma ogi ayaa macnuhu noqonaya maa uraa u malayn maayo axadan yacqilu ruux caqli lahoo wax garanaya u malayn maayo dakhala filislaami ruuxa caqliga lahoo islaamnimada soo galay waa sifo labaad u malayn maayo yanaamu inuu seexanayo mafcuulkii labaad waa kaas ruux markaa caqli leh oo islaamnimada soo galay inuu habeen seexanayo u malayn maayo buu caliy bnu abi taalib odhanayaa xataa yaqra'a aayata alkursiyi ilaa uu ka akhriyo aayadda aayat alkursiy bimacnaa wuxuu tilmaamayaa ruux kastoo caqli lahoo muslim ahi habeen kasta aayatulkursi waa akhrinaya kama tegaayo iskama seexanayo isagaan akhriyin aniga malahayga waxay la tahay buu leeya ruux inaanu ka tegeen caqli leh hadduu waashay waa halkeeda yaa hadduu ilmo yaroon waxba kala garanayan yahayna iyadana la geray ama ruux asaasaqi laakiin qof islaamnimo soo galo caqli lihi habeen inuu seexanayo isagaan aayatu kursi akhriyin u malayn maayo buui soo hadal cajiiba maaha cali bn abi aalib baa saaleh marka waxaa laga qaadanayaa aayatu kursiga inaan laga tegine habeen kasta la akhriyo wa can caliyin radia allaahu canhu ayda waxaa kaloo laga soo wariyey oo daarimi waghayruhu ay ka soo wariyeen cali bnu abi aalib ilahay raalliha ka noqdee ayda noqoshaynu ku noqonnaye qaala inuu yidhi maa kuntu uraa maana ahaan jirin uraa mid u malaynaya axadan yacqilu ruux caqlilii oo wax kala garanayo wax fahmaya yanaamu inuu seexanayo u malayn maayo qabla an yaqra'a alaayaati ahalaasa alawaakhira min suurati baqara inta aanu akhriyin saddexda aayadood ee suuratulbaqara ugu dambeeya intaanu akhriyin inuu seexanayo u malayn maayo isnaaduhu saxiixun calaa sharti albukhaariyi wa muslim sanadkiisu saxiixu wuxuu ku yahay shardiga bukhaari iyo shardiga muslim ayuu saxiix ku yahay oo ku asaxay hadalka cali bnu abi taalib wuxuu tilmaamayaa ruux kastoo muslimu caqlilihi inaanu ka tegin aayatul-kursiga iyo saddexda aayadood ee suuratulbaqara ugu dambeeya habeen kasta oo hurdada ka hor inuu akhriyo waa boorrin uu boorrinaayo oo markuu halkaa gaadhsiiyo uu yidhi mid caqlilihi inuu ka tegaayo muslim u malayn maayo ee habeen kasta wuu akhrinayaa macnaheedu waxay faa'iidaynaysaa in aad loogu dadaali jiroo meel weyn ay kaga taallay saxaabada nebiguna sala allahu alayh wasalam ashyaada markaysaa markaa cibaadada iyo dikriga iyo salaadaha iyo yacni sunnaba ha noqdaane aad bay ugu dadaali jireen oo dhib kasta oo ay ku sugan yihiin qaar daa'ima bay ahaan jireen camalka wanaagsan axabbu lacmaali ila allahi adwamuhu wa in qal camal ilaahay agtiisa waxaa loogu jacayl badan yahay ka loogu daa'imitaanka badan yahay walow haba yaraadabe kaasaa ilahay agtiisa loogu jacayl badan yahay saas aawadeed cali bnu abi aalib iyo faatima oo zawjadii cali ah ina rasuulna ah sala allahu alayh wasalam nebigu labadoodaba wuxuu u laqimay habeenkii markay seexanayaan inay la yimaadaan tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta la yimaadaan oo ay markaa tasbiixaha iyo mahadnaqaa iyo marka allaahu akbarta inay la yimaadaan oo yidhaahdaan habeen kastaba waxaanu u sheegay khaadim u shaqeeya inay taasi uga wanaagsan tahay faatima waxay codsatay in shaqaale loo qabto markay sidaa codsatay ayaa dee shaqaalihii looma qabannin shaqaalihii markaan loo qaban ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam si uu markaa tii uga samir siiyo ayuu wuxuu idhi markaa intaa dhaha taasi waa khayrun lakum min khaadim khaadim idiin shaqeeya waa idinka wanaagsantahy mawdicu shaahidkeen u jeednaa waxay tahay cali bnu abi aalib wuxuu waa dambe yidhi nebigu dikrigaa uu noo laqimay hal habeen kama tegin buuri xayaatadayda wakhtiga uu hadalkaa odhanayaana waa awaakhirkii noloshiisa ee geeridiisa ku dhoweyn hal habeen ama aan nagaado ama safar aan ahaado amaaan xanuunsanayo amaaan caafimaad qabee hal habeen kama tegin buuri ee habeen kastaba waa la imanayey markaasa yaa caliy walaa leylata sifiin habeenkii dagaalkii sifiinna kamaa tegin miyaa walaa leylata sifiin xataa habeenkaa dagaalka sifiin kama tegin buui habeenka dagaalka sifiin dee habeen dhibaato badan buu ahaayo dee waxa weeye markaysagaa dagaal dhacay oo khatar lagu sugan yahay xataa habeenkaa waan idhi buuhi oo kama tegin waxay ku tusinaysaa sida igu dadaali jireen dikriyada oo aynay marnaba uga tegi jirin bay ku tusinaysaa hadda tanna waxay shabah ku leedahay hadalkiisaa kale ayay shabbahdaa qaala imaamu nawowiy raximah allah wa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cuqbatu bnu caamir waxaa laga soo wariyey inuu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam baa wuxuu igu yidhi laa tamura bika leylatun ilaa qara'ta fiiha qul huwa allahu axad yaynay ku soo marin habeen yaanu ku soo marin ilaa aad akhrido qul huwa allaahu axad waalmucawidatayn iyo labada qul acuudu aad akhrido nuskhadda daarulminhaaj ay taabacday waxa dabdisan laa tamuru sida mashhuurkae caankaana markay laadu tahay naahiye ay tahay ficilkuna uu yahay mudaacaf uu yahay waa in marka la jasmiyo la kordhigaa oo iltiqaa'u saakinaynka waxaa lagaga baxayaa fatxo likhifatiha oo laa tamura bika la yidhaahdo laakiin sida mashhuurkaa laa tamuru haddii la yidhaahdo waxaa soo degdegaysa oo caan ah in looga jeedo laadu inay naafiyo tahay naahiye aynay ahayn oo kuma soo marayso habeen ilaa qara'ta fiiha inaad akhrida mooyaane qul huwa allahu axad walmucawidatayn markaana waxaa la odhanayaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada ayaa nafyi ah oo diid ma ah macnuhuse wuxuu u dhacayaa nahyi buu u dhacayaa reebis ah waana jirta ashyaa la yidhaahdo waa khabar yuraadu bihi alab ama waa nafyu yuraadu bihi nahyu siday u jirto waa khabarun yuraadu bihi alamru khabar amar looga jeedaa siduu u soo arooro waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca yurdicna ay liyurdicna ha nuujiyaan baa macnuhu u dhacaya oo khabar khabarnimo looga jeedo ma aha haddii khabar khabarnimo looga jeedo ay ahaan lahayd waxay noqon lahayd sidaasunbaabay dee u dhici lahayd marka xukun baa looga jeedaa khabarnimo loogama jeedo wa in tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa waxaa la mid a aayadda allah u yidhi haddii ay isku adkaataan oo marka ninkii iyo ooridiisii ay kala tagaan ilmo yaroo nuujin u baahanna meesha uu yaallo kharashkii nuujinta laysku waafiqi waayo oo hooyadii meel markaas sare codsato aabbihiina tii uu diido calaa kulli xaal tawaafuqaasi hadduu iman waayo fasaturdicu lahu ukhraa waxa u nuujin doonta yacni abulwalad ilmaha aabbaha dhalay waxa u nuujin doonta imra'atun ukhraa gabadh kale ma khabarnimaa looga jeedaayoo sidaa khilaafkeedu ma dhacaysa miyaa laga tilmaamayaa oo aabbo kasta oo hooyadii ay isku afgaran waayeen ilmaha hooyadii ay isku afgaran waayeen siday ugu nuujinayso oo sidaa ilmihii ku qaatay ilaaba ilaa waa helaya mid u nuujisa soo ma dhici karto qaarkood inay waayaan marba hadday markaa noqon karto qaar inay waayi karaan waxaad garan kartaa inaynay ahayn khabar khabarnimo looga jeeda aynay ahayn waayo khabarullaahi laa yatakhallaf wacdullaah siduu allah ballan qaaday ama ka sii warramay dee khilaafkeedu ma dhacdo marka xukun baa looga jeedaa maxaa laga tilmaamayaa mid kale ha u nuujiso macnaa xukun baa laga tilmaamaya marka calaa haada sida mashhuurka markaynu ku soconno waxay noqonaysaa waa nafyi yuraadu bihi nahyu weji labaad laftiisu waa jiraayo waa in la yidhaahdo laadu waa naahiyadii ficilkiina waa majzuum xarakadan saarani xarakatu icraabkii ma aha ee wa xarakatu itbaac xarakatulitbaacu waa maxay xarafka ka horeeya ama xarafka ka dambeeya hadduu godan yahay waa dhacdaa in lala godo haddana xarafka ka horreeyaa godan haddii la yidhahdo waa loo dhexeeyaayo dee laba ra-ood baa meesha taalloo mid reeban tahay marka godaalkaas iyo xarafkan dambe xaraf baa u dhexeeya waxaa la odhanayaa waxay culammadu yidhaahdaan assukuunu xaajizun hayru xasiin reebistu uu shay reebanaadaa waa teed aan waxba celin mar hadduu reeban yahay kaannahu inuu ka dhigan yahay xarafka kale ka sii horreeye xarakaysani kaannahu inuu kuba xigayba waayo teed aan difaaca lahayn oo aan waxba celinaynin baa u dhexeeya marka xarakatu itbaac weeyaane laa tamuru iyadoo sideedaa waxaad tidhaahdaa waa nahyi sariixa culammada qaarkood taasoo kale waxay ku tawjiihiyeen laa yamasuhu ila almutahharuun ila ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa nafyun yuraadu bihi nahyu cidda mutahharuunta ku fasiraysa in looga jeedo mu'miniinta kuwooda tahaaro qaatay tafsiir kalaa jiro malaa'igta ku fasiraya kaas hadda uma jeedno laakiin marka lagu socdo mu'miniinta tahaaro qaadatay baa looga jeedaa marka la yidhaahdo culammada qaar waxay leeyihiin waa nafyun yuraadu bihi nahyu ila laa yamasahu baa la odhan lahaa sida mashhuurka ah lama se odhan marka laadu waa naafiyadii naahiyadii ma aha tafsiir kale wuxuu leeyahay may waa naahiyadiie xarakadan godaalkee saarani waa xarakatu itbaac oo damiirka hadee ka dambeeyaa godan itbaacna waa dhacdaa ka ka horreeya in la raaciyo kaka dambeeya in la raaciy kaka dambeeya xarakadiisaa la itbaaciyoo la raaciyey laa yamasuhu waa nahyi quman ee in la yidhaha waa nafyi nahyi looga jeedo loomama baahno tafsiir baa odhanaya calaa kulli xaal cuqbat ibnu caamir wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu igu yidhi habeen yaanu ku soo marin haddii laakiin loo dabdiyo laa tamura ishkaalba ma laho waa nahyigii sariix ahaa laa tamura bika leylatun habeenyaanu ku soo marin cuqbow ilaa qara'ta fiiha inaad akhrida mooyaane qul huwa allahu axad suurat likhlaas waalmucaawidatayn iyo labada qul acuudu famaa atat calaya leylatun ilaa wa ana aqra'uhun habeen ima soo marin buu yidhi markaa nebigu igu yidhi sala allahu alayh wasalam sidaa igu yidhi laga soo bilaabo ilaa aan akhriyey waxay ku tusinaysaa casiimadoodu siday u adkaydo dawaamka camalka ay daa'imayaan ay ugu dadaali jireen ma u odhan habeennada qaaroo ama aan mashquulay ama aan safar ahaa ama aan xanuunsanayay ama keyta wa keyta ayaanan akhrin ma odhan ee wuxuu idhi habeen kasta waan akhriyey buuri sidii baana u wadaa marka waxaa laga qaadanayaa in lagu dadaalo saddexdaa suuradood akhrinta habeen kasta la akhrinayo xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed wakayruhu ayaa soo wariyey yacni darajada xasan buu joogaa wa can ibraahima annakhaciyi qaal kaanuu yastaxibbuuna an yaqra'uu haa'ulaa'i asuwar ibraahim annakhaci wuxuu yidhi waxay ahaan jireen dadkii khayrka lahaa ee aanu soo gaadhnay taabici buu isagu ahaa taabici yar yastaxibbuuna qaar jeclaystay ahaayeen an yaqra'uu haa'ulaa'i suwar inay akhriyaan suuradahan fii kulli leylatin habeen kasta ay akhriyaan alaaa maraat saddex goor ay akhriyaan qul huwa allaahu axad qul huwa allaahu axad inay akhriyaan wlmucawidatayni iyo labada qul acuudu inay akhriyaan isnaaduhu saxiixun calaa sharti muslim sanadkiisu waa asaxo shardiga muslim buu ku asaxay wa can ibraahiima aydan ibraahim anakhaci waxaa kale oo laga soo wariyey oo ibn abi daawuud wakayruhu ka soo wariyeen aydan noqoshaynu ku noqonnaye inuu yidhi kaanuu yucallimuunahum idaa awow ilaa furushihim waxay ahaan jireen qaar dadka bara markay u iishaan firaashyadooda oo gogashooda ay tagaan habeenkii an yaqra'uu almucawidatayn inay akhriyaan labada qul acuudu ay akhriyaan labada asarba waxaa soo wariyey ibnu abi daawuud ayaa soo wariyey xaafid ibnu xajarna waxau ihi labadaba sanadkoodu waa saxiix marka wuxuu la yaabay inuu nawowi mid ahaan uu yidhi sanadkiisaa saxiix calaa sharti muslim ah markaasuu yidhi ka kale muxuu uga reebay labada muxuu isugu dari waayey calaa kulli xaal qul huwa allah iyo qulaacuudiyada aad waa in loogu dadaalaa wakadalik labada aayad suuratu baqara ugu dambeeyana habeen kasta in la akhriyo waa inaan laga tegin oo laysku dayaa aayatu kursigana qiraa'adeeda waa in la badiyaa salaad kasta dabadeeda waa in la akhriyaa habeen kastana waa in markaa la akhriyaa wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana anabiyu sala allahu alayh wasalama laa yanaamu xataa yaqra'a azumara wa bani israa'iil tirmidi wakayruhu waxay ka soo wariyeen caaisha inay tidhi nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray laa yanaamu midaan seexan buu ahaa xataa yaqra'a zumar ilaa uu ka akhriyo suuradda zumar la yidhaahdo wa bani israa'iil iyo suuradda bani israa'iil la yidhaahdo suuradda bani israa'iil waa suuratu israa labada magacba waa leedaho bani israa'iilna waa la yidhaahdaa israa'na waa la yidhahdaa marka labadaas suuradood habeen kasta intaanu seexan buu akhrin jiray rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi wa qaala xasanun waa xadiis wanaagsan buu yihi yacni derajada xasan buu joogaa culamo kaleo iyaguna saasoo kale u taxsiiniyeyna waa jiraan oo sheekh albaaniba ka mid yahay iyo culamo kaleo muta'akhiriinta ka midiba saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa labadaa suuradood laftooda in la akhriyo hurdada ka hor oo habeennimadii la akhriyaa inay tahay mid sunno ah ayaa laga qaadanaya wejiga sunnanimada laga deliishanayaana waxay tahay waa dawaamka nebigu sala allahu alayh wasalam daa'imay oo habeen kasta uu akhrinayey inaynay cala sabiili itifaaq ahayn oo habeenada qaar aynay ugu beegmin un qur-aanku akhrinayey ay tahay maqsuud inuu habeenkii akhriyo ayay ku tusinaysaa sidaas aawadeed in habeen kasta la akhriyaa waxay noqonaysaa sunne faslun wayustaxabu an yaqra'a ida istayqada min annawmi kula laylatin aakhira aali cimraana min qowlihi tacaala ina fii khalqi asamaawaati waalardi ila aakhiriha waxaa la jeclaystaa oo la sunneeya an yaqra'a shakhsigu inuu akhriyo ida istayqada min annawmi markuu ka tooso oo ka baraarugo hurdada kulla laylatin habeen kasta inuu akhriyo ayaa la sunneeyaa oo la jeclaystaa aakhira aali cimraan aayadaha ugu dambeeya suuradda aali cimraan oo min qowlihi tacaala laga bilaabayo hadalkiisa allah uu yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi halkaa laga bilaabayo ilaa dhammaadka suuradda faqad habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday labada saxiix bukhaari iyo muslim ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulki ilaahay kaana yaqra'u khawaatiima aali cimraana ida stayqad ee rasuulku sala allahu alayh wasalam ahaan jiray mid akhriya aayadaha ugu dambeeya aali cimraan ayuu akhrin jiray ida stayqada markuu baraarugo oo hurdada ka tooso xadiiskani waa saxiixaynka xadiis aan saxiixaynka ku sugnayna wuxuu sheegayaa habeen habeennada ka mid a ah nebigu sala allahu alayh wasalam inuu aayadahan akhriyey ina fii khalqi asamaawaati waalardi ilaa aakhirka aali cimraan suuradda aali cimraan dhammaadkeeda laga gaadho markaasaa nebigu ooyey sala allahu alayh wasalam dabeedna wuxuu yidhi weylun liman qara'ahaa walam yatadabbar yacnii halaag wuxuu u sugnaaday ciddii markaa akhrida oo aan ku tadabburin ama ducaa looga jeedo laga tilmaamaayo halaag ha u sugnaado cidda akhridaa ku tadaburin xadiiskaasi isagu saxiixa kuma sugna laakiin culammada qaarkood waa quweynayaanoo waxay leeyihiin xadiiskaasi waa xasan ama waa jayid bay leeyihiin waxaana ka mid a culammada saa tidhi alcallaamatu alalbani ayaa ka mid ah marka waxaa laga qaadanayaa marka la akhrinayo aayaadkaasna in lagu tadabburo oo aada loogu fiirsado macaanida ay ka warramayaan aayadahaas in laga fekero oo loo fiirsado oo qalbiga lagu dhaqdhaqaajiyo oo lagu tadabburo ayaa markaa lagala baxaya laga qaadanaya faslun fii ma yuqra'u cinda almariid kani waa fasal wuxuu ku saabsan yahay waxa laga akhrinaayo ruuxa buka agtiisa qur'aanka laga akhrinayo ay fi aladii yuqra'u cinda almariid yustaxabu an yuqra'a cinda almariidi bilfaatixa waxaa la sunneeyaa waa la jeclaystaa waa la sunneeyaa baa loo jeedaa in lagu akhriyo qofka buke agtiisa suuradda suuratu alfaatixa liqowlihi sala allahu alayh wasalam fi alxadiidi asaxiixi fiiha wamaa adraaka annaha ruqya waxaana u daliila hadalkuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa uu ku yidhi faatixada markuu sheegayey wamaa adraaka maxaa ku garansiiyo ku ogeysiiyey annahaa ruqya inay ruqyo tahay xadiisku sabab buu lahaa sababtuna waxay ahayd jamac saxaabada ka mida oo safara ayaa waxay ku soo baxeen qola ayay ku soo baxeen oo habeen ay u hoydeen iyagoo socdaala qoladiina waa martisoori weyde waa ka seexdeen dabeed ninkii reerka ugu mudnaa ayaa bahal hoose qaniinay saxaabadii laga seexday ayay qaarkood u yimaadeenoo waxay yidhaahdeen war nin baana laga qaniinaye mid wax tufaa maydinku jiraa nin saxaabadii ka mid midaa ku yidhi haa anaa tufa markaas ee kaale noogu tufa ninkii wuxuu ku akhriyey suurat alfaatixa dabeedna waa ku tufa isla markiiba biririx buu yidhi waxaad moodaaba fa ka'annamaa nushita min ciqaal dabar in laga furaad mooddaa nimankiibaa waxay siiyeen dabeed markaa adhi bay siiyeen mushqaayad ahaan ay u siinayaan adhiguna adhi xoogaa yabu ahaa bay saxaabada qaarkood ka shakiyeen adhigii adhigii la siiyey ka shakiyeen qaarkood shakigaasi kuma dhicineen ijtihaadkooda waxay ula muuqatay inaan dhibi ku sugnayn waa soo kaxaysteen nebiga sala allahu alayh wasalam markay u yimaadeen bay u sheegeen qisadii daed nebigu wuxuu u tilmaamay inay bannaan tahay hadal ay ka fahmeen ayuu u sheegay suuraddii faatixada ee uu ku tufayna wuxuu yidhi wamaa adraaka annaha ruqya inay ruqyo tahay maxaa ku garansiiyey bimacnaa waa ruqyo weyn ya yacni faatixada in laysku tufaa waa ruqyo weyn waxaan filayaa bacdi inayba ka dhigeen isim asmaada suuradda ka mida ay ruqyo ka dhigeen laakiin magacnimo loogama jeedin wayustaxabu an yuqra'a cindahu qul huwa allaahu axad waxaa kaloo la jeclaystaa in agtiisa lagu akhriyo qofka bukaa suuratu likhlaas qul huwa allaahu axad wa qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi annaas labada qul acuudu iyo suuratu likhlaas maca annafsi fi lyadayn iyadoo lala qabo labada gacmood in lagu tufaayo laakiin candhuuf caynkaasi lama soconayso waa in yar oo qoyaana ayaa raacaysa neefta raacaysa ee neef bay u badantah faqad habata dalika fi saxiixayni min ficli rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam waa ku sugnaaday kaasi yacnii in qur'aankaa la akhriyo oo deedna tufitaanka gacmaha lagu tufaya la sameeyo saxiixaynku ku sugnaaday bukhaari iyo muslim iyadoo ficilkii nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu sidaas sameeyey ayaa ku sugnaatay waqad taqadama bayaanuhu fii fasli nafsi waana soo hormaray caddayntiisu fasalkii ku saabsanaa tufitaanka ku saabsanaa ayuu inoogu soo hormaray fii aakhiri albaabi aladii qabla hada oo baabkii kan ka horreeyey aakhirkiisa iyo halkiisa dambe ku sugnaa wa can talxata bni musarifin qaala kaana yuqaalu ina almariida idaa quri'a cindahu alqur'aanu talxatu bnu musarif waxa uu yidhi waxaa la odhan jiray ina almariida idaa quri'a cindahu alqur'aanu ruuxa buka haddii agtiisa qur'aanka lagu akhriyo muxuu idin qoraya mutarif waa qalad waa talxatu bnu musarif weeye waa bisaad waa khata matbaciya mutarif hadduu qoraayo basaad wey musarif weeye kaana yuqaalu wuxuu ahaan jiray mid la yidhaahdo ina almariida idaa quri'a cindahu alqur'aanu ruuxa buka haddii agtiisa qur'aanka lagu akhriyo wajada lidaalika khifatan taas wuxuu ka helayaa fudayd buu ka helayaa oo xanuunkiibaa ka fududaanaya culayskii xanuunku lahaa ayaa ka fududaanaya fadakhaltu calaa khaysamata wa huwa mariid waxaan u soo galay buu idhi khaysamo oo buka ayaan u soo galay buuidhi faqultu innii araaka alyawma saalixan xanuunkiisuna waa cuslaa dabeedna waxaan ku idhi buu idhi maanta waxaan ku arkaa adoo wanaagsan xaaladaadu maanta waa fiican tahay yacni sidii hore aan kugu arki jiray ma tihid faqaala innahu quri'a cindiya alqur'aan agtayda qur'aan baa lagu akhriyey buuhi yacnii fudaydkan fududaaday waxa u sababa qur'aanka agtayda lagu akhriyey warawa alkhatiibu abuu bakrin albahdaadiyu khatiibu albahdaadi axmed ibnu caliy bn haabit waa xaafidu lmashriq xaafid lmaqrib waa ibnu cabdilbar isku waktay ahaayeen isku sanadna waa dhinteen midna xaafidulmaqrib baa la yidhahda midna xaafidulmashriq baa la yidhahdaa marka axmed ibnu cali ibnu haabit musanafaad iyo kutubo badan buu allifay ow qora ilaa culammada muxadisiinta qaarkood ay yidhaahdeen muxadisiintii ka dambaysoo dhami sida xaafid ibnu nuqda muxuu yidhi muxadisiintii ka dambaysoo dhani waa ciyaalun calaa kutubi alkhatiib waxay ku dul wareegayaan kutubta khatiib kutubtaasuunbay ku wareegayaan wuxuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijriyada ayuu dhintay waa min culamaa'i qarni alkhaamis raximahu llahu tacaala biisnaadih wuxuu ku soo wariyey sanadkiisii ana aramaadiya radia allahu canhu kaana ida ishtakaa shay-an ramaadi marka uu cawdo oo bimacnaa xanuunsado waa sheekh culammadii ka horraysay ah qaala haatuu asxaaba alxadiis wuxuu odhan jiray asxaabulxadiiska igu yeedha ragga axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam warinaya yaqaan igu yeedha faida xadaruu markay yimaadaan qaala iqra'uu calaya alxadiis xadiiska igu akhriya buu odhan jiray fa hada fi lxadiisi arrinkaasi wuxuu ku saabsan yahay xadiiskii faalqur'aanu alkariimu wlaa qur'aanka sharafta leh ayaa ka sii mudan oo dee marka qur'aanka iyo xadiiska laysu eegaayo qur'aankaa mudan oo qur'aanku waa kalaamullah fadlu kalaami illahi cala saa'iri alkalaami ka fadli illahi calaa khalqih sababtuna waxay tahay ruqyo iyo tufitaan haddii lagu tufo daayinu markaa ruuxi nafci ka helayo waa garanaynaa laakiin haddaan laguba tufaynin nafcigu ka helaya maxay tahay jawaabtu waxay tahay mawdica qur-aanka lagu akhrinayo sakiino iyo raxmad baa ku soo degta marka xasilloonidaa iyo raxmaddaa ku soo degaysaa ayaa ruuxan xanuunsanayana dee anfacayso wax taraysa aal kale haddii la yidhaahdo taasi waa qur'aankii xadiiska korkiisa lagu akhrinayo laftiisa nafcigu ka helaya maxay tahay taa jawaabteedu waxay tahay ahlucilmigu waxay sheegeen ruuxu shayga uu aadkiiyo aadka u jecel yahay ee uu ku farxaayo wakhtiga markaa uu helo nawcan maa nashaad buu dareemayaa naftii baa firifircoonaanaysaoo farxaysa xanuunkii wax ka mida iska daafacaysa dee hadduu hadalkii nebiga sala allahu calayh wasalam yahayna oo dikriyana uu soo gelayo dee nafci ziyaada'a ah baa ku sugan sheekh culammada mucaasiriinta ka mida oo dhintay ilaahay ha u naxariistee ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi anoo xanuunsanayaa ayuunbaa suufiya wax layga weydiiyaa buuhi wax allo waxay ahayaa waa iga tagaan buuhi nashaad iyo firinfircooni baan helaayo wixiiba waa iga tagaan buuhi yacni faraxiisaa ku jiray caddaynta marka uu caddaynaayo masaa masaa'ishaa sharciga ah ee ku saabsan nimankaas sheekhii la odhan jiray sheekhulislaam ibnu taymiya axmed ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam ibnu taymiya ayaa waxaa la yidhi mar buu xanuunsaday markaasaa nin dhakhtaraa wuxuu ku yidhi ha hadlin hadalka yarayso sheekhuna aad iyo aad ayuu u hadli jiray waxna u qori jiray ilaa culammadii mucaasiriinta la ahaa qaarkood ay yidhaahdeen isaguna hadal ku badiya annaguna aamuskaanu badinaa wadaad baa wuxuu yidhi aamuskiisi annaga nama anficin laakiin hadalkii sheikhaasaan na anfacay markii lagu yidhi hadalka aad u yarayso ayaa shiikhu iskama karin hadalkiisii iyo fataawihiisii iyo culumtii uu ka hadlaayey ee uu sheegaayey buu iska waday marka si hadalka miyaana kuu diidin markaasuu yidhi miyaydaan odhan haddaad dhakhaatiirta tihiin ruuxu markuu farxo xanuunka waa iska daafacaayoo naftii baa daafacaysa xanuunkii oo awood u yeelanaysa inay xanuunkii iska celiso markaasuu way jirtaa markaasuu aniga faraxaygu wuxuu ku jiraa cilmigaa inaan sheego ya faraxaygu wuxuu ku jiraa inaan cilmigaa sheegaa farxaygu ku jiraa iyagoo sakaraadaya ayaa a'immadii hore mutaqadimiinta qaarkood loo soo qaban jiray xadiis sanadkii markaasaa nafta intay tahbiibaan ya oo istahbiibaan ayay dabeedna markaysa akhrin jireen abu zurcat araazi oo sakaraadayo nafta hayso ayaa waxa u yimi ruwaaddii axaadiista werin jirtay markaasaa waxay xasuusteen xadiiskii laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah markaasaa waxay ka xishoodeen talqiin inay yidhaahdaan aanu samayno laa ilaha illa allah un laqinno way arkaan naftu inay hayso xadiiskii laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah ayaa sanadka dacalka sare ay ka soo bilaabeen oo soo wadeen dabeedna waa ka hadheen hadda naftiiba haysa waana u jeedaan halkii buu ka qaaday laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allaah ayuu yidhi hadiyo naftaa isla bahay ya sanadkii markuu soo taxay oo uu xadiiskii ku dhawaaqay laa ilaaha ila allaahudii uu yidhi xadiiska uu sheegaayey hadiya naftaa isla baxay yacni siday ugu dadaalayeen cilmiga una jeclaayeen ayay ku tusinaysa faslun fii maa yuqra'u cinda almayit kani waa fasal fasalkani wuxuu ku saabsan yahay ka lagu akhrinaayo meydka agtiisa lagu akhrinayo ayuu ku saabsan yahay fii maa yuqra'u cinda almayit waxaa loo jeedaa kaan naftu weli ka bixin laakiin dhimanaya oo asbaabtii geeridu ku soo xaadirto muxtadarka ah oo sakaraadaya waxaa lagu akhrinayo oo mayit muraadka waxaa looga jeedaa muxtadar fii maa yuqra'u ay fi ladii kii yuqra'u la akhrinaayo ayuu fasal u yahay cinda almayiti ka dhimanaayo naftu hayso oo muxtadarkoo naftu ku soo xaadirtay sakaraadku hayo waxa lagu akhrinayo bacdi culammada ka midii waxay kala farqiyaan meyt iyo meyit markaasaa waxay yidhaahdeen meyt waxaa la yidhahdaa ka ficlanba dhintay meyitna waxaa la yidhahdaa kaan weli dhiman ee dhiman doona ya culammadii hore sheekh ka midaa laga soo naqliyey ilaa laba beyt laga dhigay ayaa saa'ilii tafsiira meytin wa mayitin faduunaka qad fasartu maa canhu tas'alu yacnii kay weydiinaya tafsiirka meyt iyo meyitow yacnii iga qaada buuhi waan kuu fasiray waxaad i su'aalaysay faman kaana daa ruuxin fadaaka mayitun wamal meytu ilaa man ila alqabri yuxmalu kii naf u saaxiiboo weli naftu ku jirtaa kaasi waa mayitunoo waa shalantayaadu kii laakiin yaadu aynay shadnayn wama lmaytu ilaa man ila alqabri yuxmalu ka xabaasha lagu sii sidaanaa ee naxashka saaranna isaguna waa meyd laakiin ka weli naftu ku jirtaa waa meyit calaa kulli xaal waa ahlabi tafriiqa caynkaa loo kala farqinayaa waa sida haalibka ah laakiin min hayri alghaalib waa soo aroortaa qaala alculamaa'u min asxaabina wahayrihim sheekhu wuxuu idhi culammadu waxay yidhaahdeen xalay culammadaasi asxaabtayada ka mid yihiin shaaficiyo iyo hayrkoodba ay ka mid yihiin yustaxabbu waxaa la jeclaystaa an yuqra'a cindahu yaasiin in agtiisa lagu akhriyo ruuxa xanuunsanaya ee sakaraadaya in agtiisa lagu akhriyaa la jeclaystaa yaasiin suuradda yaasiin lixadiisi macqil ibni yasaarin radia allaahu canh waxaa loo jeclaysanayaa xadiiska macqil ibni yasaar daraaddi ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum xadiiskaasi wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa ku akhridaan yaasiin calaa mawtaakum kuwiina dhimanaya ee sakaraadaya ku akhriyaan looma jeedo ficlan kuwa dhintay ee hadduu xadiidku asaxo waxaa loo jeedaa kuwa dhimanaya sakaraadaya ee geeridii ku dhow bimacnaa asbaabtii geeridu ku soo xaadirtay rawaahu abu daawuuda wannasaa'iyu fii camali alyowmi waalleyla waxaa soo wariyey abu daawuud nasaa'ina wuxuu ku soo wariyey camal alyowm walleyla ayuu ku soo wariyey wa ibnu maajah ibnu maajahna waa soo wariyey biisnaadin daciif dhammaantood waxay ku soo wariyeen sanad daciif ah saas aawadee xadiidkani waa daciifoo ma sugna laakiin sheikhu isagoo qiraaya inuu daciif yahay haddana wuxuu yidhi waa la jeclaysanayaa jeclaysanayaayo culammadaas sidaa tidhi wuxuu uga jeedaa xadiidka sanadkiisuu daciif yahay fadaa'ilu acmaalka iyo waxyaalaha istixbaabaadka waa loogu camalfali karaa laakiin waa inagii sheegnay masaladaa inaan laysku waafaqsanayn culamaduna ku kala duwan yihin oo ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin fii saxiixi gunyatun can daciif saxiixa waxaa ku sugan wax lagaga maarmo daciifka saxiixa inagu filan nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisana kama sugna inay suuratu yaasiin markaa ku akhrin jireen yacni dadka sakaraadaya ama ay ku gunaanadi jireen xadiiskana sanadkiisu waa daciif culamo badan baa daciifisay wax quweeyeyba ma arag xataa kuwa cuskanaya ee deliishanaya ayaa daciifinaya taasaana inaga filan suuradda yaasiin fadli khaasa oo ku ansaxay ma jiro lam yasixa fii hada albaabi shay-un xilli gaaroo la yidhi wakhtigaa ha la akhriyo fadiilo khaasoo loo sheegay si gaaroo loo amray qiraa'adeeda yaa ajar makhsuusoo loo tilmaamay wakhtiyo gaaroo uu nebigu akhrin jiray intaa midna lama hayo iska daa in la yidhahdo waa qalbulqur'aan marka wax ku asaxay fadiiladeeda ma jiro suuradaha qur'aanka ee fadligeeda wax ku asaxeen waa kooban yihiin waa suurado kooban iyaduna kama mid aha waxa ugu soo dhowaa xadiiskii markaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen sanadkiisu waa wanaagsan yahay oo ibnu kasiir uu yidhi ruuxa habeen akhriya waa loo dembi dhaafaa xadiiskaasna waxa weye isaguna waa daciifo nin sanadka ku jira ayaa ibnu kasiir ka qarsoomay oo culammadu ay yidhahdeen waa matruuk matruukuna dacfigiisu waa daran yihi wa rawaa mujaalidun can shacbiyi mujaalidu wuxuu soo wariyey waa mujaalid ibnu saciid isaga laftiisu waa nin daciifa shiikhaaba inoo sheegi doona can ishacbiyi taabicigii shacbi isagoo ka warinaya caamir ibnu sharaaxiil qaala kaanat alansaaru idaa xadaruu wuxuu yidhi ansaartu waxay ahaan jirtay markay yimaadaan qara'uu cinda almayiti suurata albaqara waxay ku akhrin jireen ruuxa sakaraadaya ee xanuunkii geeridu hayo agtiisa waxay ka akhrin jireen suurata albaqara wa mujaaridun daciifun imaamu nawowi wuxuu odhanayaa mujaarid waa daciif culamo badanoo muxadisiinaa ah daciifiyey marka waa daciifoo ma sugna asarkana waxaa soo wariyey ibn abi shayba ayaa soo wariyey laakiin saasaan u asixin calaa kulli xaal qur'aan in lagu akhriyo oo lagu tufo dhibi kuma sugna laakiin sunno gaaroo yacni la yidhaahdo suuratu yaasiin ama suuratulbaqara ayaa markaa sunno ah yacni iyadu ma jirto laakiin qofka sakaraadaya waxaa aad u anfacaya waxa weeye waa talqiinta in loogu dadaalo dadka qaarkood aad waxay isugu howlaan sidii loo heli lahaa wadaad yaasiin ku akhriya haddii xataa aanu dhowayn waxaa la doonayaa in markaa waxa weeye loo lugeeyo oo cid loo diro oo la yidhaahdo marka waxa weye wadaadkaa u yeedha haddaan loo yeedhi karayn waxaa la odhanayaa weysadan ugu soo akhri ha loo geeyey markaasaa weyse uu ku soo akhrinaya markaasaa loo keenaya markaas waa la soo gaadhay lama soo gaadhin ka war war ma la soo gaadhay gunaanadkii yani tan noocaasi daliil ma leh ti talqiintii layna amrayna ee qofka anfacaysayna waxaa laga yaabaa inaan la iskuba mashquulin ila ruux hadduu kalaamkiisa ugu dambeeyo laa ilaaha ila allaahu nebigu wuxuu sheegay jannada inuu gelayo laqinu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanaya u laqima mawtaakum halkaa waxaa loo jeedaa kuwa muxtadariinta ah ee sakaraadaya waxaa u laqintaan laa ilaaha ila allah xadiidka kalena muxuu sheegayaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna ka hadalkiisa ay ugu dambayso laa ilaaha ila allah jannaduu gelayaa saas aawadeed maxaa anfacaya qofkii waxaa anfacaya in loo laqimo laa ilaaha ila allah fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan marka loo laqimaayo dheh lama odhanayo agtiisaa lagu soo qaadaya waa la xasuusinaya laa ilaaha ila allah baa la maqashinaya markaasuu daedna isaguna laa ilaha ila allahu odhanaya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen saas horaa mashhuur ah oo caan ah culamada qaarna waxay yidhahdeen maya qul baa la raacinaya waayo talqiintu waa in qul la socotaa qolyaha kale nas umay keenin ama daliil umay keenin ee waxay yidhaahdeen haddaad tidhaahdo dheh waxaa dhici karta isaguna dheh inuu raaciyo marka waa inaad agtiisu ku soo qaadaa culamada kale waxay kaga jawaabeen laqinuu talqiintu waa maxay waa in lagu yidhahda dheh agtiisa ku soo qaado ka sheega lama odhan udkuruu laa ilaaha ila allah cindahu lama odhan ee waxaa le laqinuu u laqima talqiintu waa in qul la socotaa marka ruuxii markuu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo laguma celcelinayo waa la daynayaa ilaa uu hadal kale odhanayo marka uu hadal kale yidhaahdo markaasaa mar labaad lagu celinayaa waayo haddii lagu badiyo oo mar walba lagu celiyo rubama yakrah nafti waa tacabsan tahay waa dhibaataysan tahay inuu karahayaystaa dhici karta oo taana dhib uga timaado marka waxa weeye ha dhibin u kaadi ilaa inta uu hadal kale ka odhanayo markuu hadal kale yidhaahdo markaa ku celi laa ilaaha ila allahu hadalkiisa ugu dambeeya si ay u noqoto hadalkiisa ugu dambeeya si ay u noqoto yacni u kaadi yacni saasay ahlucilmigu ay yidhaahdeen halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk